الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الدعاء من الكتاب والسنة waxaan ku jirnay kitaabkii adducaa sheekhu haddana xafidah اllah wuxuu galay qaybtii ducadee kitaabka kusoo aroortay iyo sunnada ducooyin badana waxaa jira kitaabka kusoo aroortay yarxamka allah oo ambiye iyo ama dad saalixiina ay ku ducaysteen oo allah subxaanaه wa tacaala qur-aanka noogu sheegay in badan marka ducooyinka ayuu sheekhu soo ururin doonaa arqaam iyo raqamyaal buu u samayn doonaa adducaau markaa ducadii min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaatay iyo sunnati sunnadii kadibna ducooyinka markuu dhambeeyo kitaabka kusoo arooray sunnada ducooyinka kusoo arooray ayuu sheekhu sheegi doonaa oo la doonayo qofka muslimkee ducaysanaya mar haddaad ducaysanaysaba inaad wixii soo arooray ee qur-aanka ku yaalla ama sunada rasuulka sal allahu alayh waalih wasalam in lagu sheekhu marka sida sunnada ah wuxuu ku bilaabay inuu ilaahay ku mahadiyo alxamdu lilaahi waxdah alxamdu lilah mahad allah iskale waxdahu keligii wasalaatu wasalaamu wasalaatu nabadgelyo naxariis dhe wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa man laa nabiya bacdahu mid uusan gadaashii nebi jirin ha ahaato rasuulku u duceeyey waa sida qofka muslimka laga doonayo xaajo leh inuu taa la yimaado oo ilaahay uu ku mahadiyo rasuulkana ku saliyo ducooyinka markaa raqmo waaxid waxa ugu horeeya qofka markuu ducaysanayo sheekhu wuxuu u horumariyey alfaatixa suurat lfaatixa ayuu u horumariyey wuxuu yihi bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywm اddiin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة ويان وسورة أن أخرنا أن أخرنا مركز تمركن دعي سنين شيخ تاسق بالله سورة الفاتحة faatixada waxaa ku soo arooray axaadiid badan oo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam uu tilmaamayo fadligeeda sidaasuu sheekhu marka ugu hormariyey rasuulkeena sal allahu calayh wasalam suuraddan wuxuu ku magacaabay uma alqur'aan xadiis saxiixa oo imaamu axmed uu soo saaray fii musnadihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi alxamdu lilaahi um lqur'aan suuraddan alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin lagu magacaabo waa um lqur'aan qur-aanka hooyadiisii weeyaan wa umu lkitaabi kitaabka hooyadiisii weeyaan wa sabcu lmahaani toddobadii soona noqonaysa weeyaan oo mar kasta waa tan faatixa la akrinayo salaada ku tukanayno ama macnaheedaa soona noqonaya alfaatixa intay ka kooban tahay buu qur-aanka ka kooban yahay oo ah ilaahay oo la ammaano isagoo cibaadadii loo qoro loo qiro iyo ducadii oo lala yimaado ilaahay la weydiisto hanuun suuradda intaasi ka kooban tahay suuraddu markaa magacyo badan bay leedahay suurat alfaatixa adducaa baa lagu magacaabaa alsalaa baa lagu magacaabaa ashaafiya lagu magacaabaa alhidaaya lagu magacaabaa markaa qofka hadduu ducaysanayo faatixada wuu ku ducaysan karaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim oo ilaahay oo la ammaanayo weeyaan bismi illaahi raxmaan raxiim buu sheekuu yihi bismi illaahi waxaan ku bilaabanayaa ismi illaahi magaca ilaahay baan markaa ku bilaabanayaa abda-u bismi illaahi magaci ilaahay baan ku bilaaban weeyaan allihii arraxmaani naxariista badnaa alraxiimi naxariista guud lahaa iyo midda khaaska weeyaan arraxmaan baa markaa ka caansan raxiim sidaasay culimadu leeyihiin alxamdu lilaahi mahad allah leh rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda alraxmaani اraxiim allihii raxmaanka ahaa oo dadoo dhan u naxariisanayay alraxiimi naxariista khaaskana lahaa lahaayee muminiinta iyo muslimiinta u naxariisanayay maaliki yowm اddiin maaliki boqorkii oo dadka kala saaray yowm اddiini maalintan la abaalmarinayo waxa weeyaan intaasoo dhan ilaahay baa lagu ammaanaya iyaaka adigaan nacbudu ka caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adigaan kolkaanu weydiisanaynaa ihdinaa rabbi nagu hanuuni asiraat almustaqiim jidka toosan siraata aladiina kuwii jidkooda nagu hanuuni ancamta calayhim aada u nimcaysay dushooda ee gayri almaqduubi calayhim kuwii loo carooday keyrkooda ah dushooda kuwii loo carooday keyrkooda ah wala daaliina iyo kuwii baadida ahaa jidkooda qeybkoodan ugu hanuuni taasaad ku ducaysanaysaa marka suuradda waa suurad fadli badan axaadiid badanna way ku soo aroortay rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam laga guurinayo maalmaan waxaa ka mid a ah rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam saxaabiga lagu magacaabo abu saciid ibn lmucalla wuxuu ku yidhi laucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan qur-aanka suuradda ugu weyn baan ku barayaa wuxuu yihi alxamdu lilah rab اlcaalamiin buu bara rasuulkeena sal اllahu alayh waalih wasalam sidoo kale fadliga faatixada ay leedaha waxaa ka mid ah rasuulkeena sal اllahu alيyه wasalam inuu yihi ma anzla allahu alle ma soo dejini fi tawraati walaa fi linjiili towraad dhexdeeda iyo injiil dhexdeeda mila umi lqur'aani wax faatixada la mid ah wa hiya sabcu lmathaani waa toddobadii markaa soo nonoqonaysa waa toddoba aayadood wahiya maqsuumatun baynii wa bayna cabdii waxaanan u kala qaybiyey aniga iyo addoonkayga waa mar uu i ammaanayo oo uu markaa iyo mar uu ibaryayo iyo mar hanuun i weydiisanayo weeyaan walicabdii addoonkaygana maa sa'ala wuxuu i weydiistay ee leeyahay buu yidhi rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam marka faatixada waxay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaysto sidaa darteed rasuulkeena sal allahu alayh wasalam asalaah buu ku magacaabay faatixeedoo dhan buu ku magacaabay xadiiska saxiixa ah ee muslim uu soo saaray rasuulkeena sala allahu alayhi waalihi wasalam waa kan yidhi eh, allah jala wacalaa wuxuu yidhi yidhi wa xadiis ulqudsi in allaha tabaaraka wa yaquulu qasamtu salaata salaadii baan qaybiyey salaadii la tukanayay waa faatixadii baa lagu wadaa la akrinaye baynii wa bayna cabdii anigii addoonkayga ayaan u kala qaybiyey nisfayni laba qaybood walicabdii addoonkaygana maa sa'ala wuxuu i weydiistay buu leeyahay faidaa qaala alcabdu addoonka markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo qaala allahu tacaala alle wuxuu odhan xamidanii cabdii addoonkayga wuu i ammaanay uu igu mahadiyey waidaa qaala markuu addoonku yidhaahdo alraxmaani alraxiim markuu yidhaahdo qaala allahu tacaala alle wuxuu odhan athnaa calaya cabdii addoonkayga wuu i ammaanay waida qaala maliki ywmi اddiin markuu addoonku akriyo qaala allah wuxuu odhanayaa majadanii cabdii addoonkayga wuu sharfay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin qofka markuu yidhaahdana wuxuu odhanayaa allah jala wacala haadihi baynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'al waa mid naga dhaxaysa aniga addoonkayga arrinkan iyaaka nacbudu markaad tiraahdo adigan ku caabudaya wa iyaaka nastaciin adigan kaalmo ku weydiisanayaa arrinka haddaad ka soo baxdo oo ilaahay waxa aada weydiisato kaalmana weydiisato alle waxaad weydiisata uu ku siinaya marka faatixadu sidaas ayay u fadli badan tahay sidoo kale ashifaa baa lagu magacaabaa waa suuradaha qur-aanka la isku daweeyo xadiidkii abu saciid maalin maalmaha ka mid iyagoo safar ku jira baa reer bay markaa weydiisteen martigelin martigelintii baa loo diiday reerka marka odagii xukumayay baa la qaniinay waxbay raadiyeen dhakhtar way kari waayeen nin baa wuxuu soo jeediyey war dadkan korkiina degan oo martigelinta caawada u diideen amaan laga helaa dhakhtar iyo qof garanaya tufitaanku marka uu la socdaa iyagii bay u yimaadeen waxay yidhaahdeen marka eh, abu saciid iyo raggii la socday warnimayahu martigelin baan idin weydiisanay oo namaadan martigelin marka waa inaad wax noo sheegtaan xoole haddaadna siinaysaan odagaa idinka jirna waa ku tufaynaa sidaasay yidhaahdeen waayahay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ari baan idiin siinaynaa xayn ari ah ee soo kaco odagii buu xanuunsan yahay ku akriya way u yimaadeen faatixaday ku akriyaan alxamdu lilahi rabi lcaalamiin waa kan rasuulka yihi sal allahu alayhi waaalih wasalam maxaa idiin ogeysiyey faatixada inay ruqyo tahay odagii markii lagu tufay faatixadii lagu akriyey waaba isagoo kacay isagoon waxba qabin odaygii xal oo dhan warfaadayay oo rafaadsanaa oo dhibaataysanaa marka faatixadu waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu ducaysta ee laisku akriyo qofka muslimka marka ha ku dadaalo ha ku ducaysto marka la dambeeyana aamiin baa la odhanayaa salaada gadaasheeda imaamka markuu akrinayo iyo banaankaba waa la odhanaya ilan waa ducadii iyadoo la ducaysta weeyaan qofka inuu yihaahdo aamiin rasuulkeena sal allahu alayh waalihi wasalam waa kan yidhi ida amana alimaamu faaminuu markuu imaamka yidhaahdo aamiin xadiidka saxiixeynku ku jiraa min xadiidi abi hurayra fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ika gufira lahu maa taqadama min denbihi qofka marka aamiinkiisa ay waafaqdo midda malaa'igtana aamiin bay odhanaysaa dembigiisii waa loo dhaafayaa marka suuraddaa walaalayaal kulligeeda lama soo koobi karo qofka muslimka ah ha ku dadaalo markasta markaa inuu ku ducaysto ducada labaad ee qur-aanka ku sugan ee qofka muslimka la doonayo uu ku ducaysto waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim rabbanaa rabbiga now taqabal mina naga aqbal camalkeenna naga aqbal inaka anta adiga asamiicu wax maqla alcaliimu oo markaa cilmi badan ee wax kasta garanaya baryadan waxaa ku ducaystay nebiy llaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil markay kacbadu dhisayeen bay ku ducaysteen nabiy llaahi ibraahim marka qof kastoo camal qabanaya ilaahay dartii u qabanaya camal kasta markaad samayso ama salaad baad tukatay waad soontay oo waa afuraysaa waad xajisay camalkii kaamil markuu kuu noqdo inaad ku ducaysato way fiican tahay rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim waayo allah subxaanaه watacaala wuxuu tilmaamay nebiy llaahi ismaaciil iyo ibraahiimoo kacbada dhisaya waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina iyagoo camalkii ku jira oo nebiy ibraahim amar baa la siiyey inuu beyt dhiso wiilkiisu u yeeray wuxuu yidhi ilaahay baa markaa i amray meeshaan inaan guri ilaahay lagu caabudo ka dhiso camalkii markay bilaabeen iyagoo dhexdooda ku jira ilaahay baryayaan marka ilahaynu ka aqbalo ikhlaas ooga dhigo ducada saddexaad ee qur-aan kusoo aroortay waxa weeyaan watub calaynaa inaka anta tawaabu raxiim waa tii nabiyullaahi ismaaciil iyo ibraahim ay ku ducaysteen weeyaan waxay yidhahdeen watub calaynaa rabbiyu naga aqbal inaka anta tawaabu raxiim adigaa marka tawaabo dadka toobada ka aqbala alraxiimu ay u naxariistee waa waxyaabaha lagu garto markaa dadka wanaagsan camal markay sameeyaan camalkaa ma tala saartaanoo ma dhahaan haddee qof kaa camal fiican male salaadaa tukataa markasta jamaaca waad xajisaa camalkaagi waa la aqbalaya ma aha dadka wanaagsan sidaa ma sameeyaan iyagoo camal samaynaya haddana cabsanayaan inaan laga aqbalin oo ilaahay ay ka baryayaan rabbanaa taqabal mina inaka anta samiic caliim haddana iyagoo camal ku jira oo wanaagsan samaynaya bay waxay odhanayaan watub calaynaa inaka anta tawaabu raxiim ducadaana markaa waa duco fiican weeyaan oo nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil ay ku ducaysteen allahuma jala wacala qur-aanka nabiyullaahi ibraahim aada buu ugu ammaanay aayado badan allah wuxuu yihi ina ibraahima kaana umma qaanitan lilaahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakira liancuumi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraatin mustaqiim وaatynaahu fi اdunya xasana wainahu fi اlآakhirati lamin الصaalixiin rasuulkana aada buu u jeclaa nabiylahi ibraahim waxaa la amray diintiisii inuu raaco oo uu qaato uma awxaynaa ilayka an itabic milata ibraahima xaniifa wama kana min almushrikiin sidaasay markaa ku ducaysteen ambiyada waa ducada saddexaad ee qofka muslimka la doonayo inuu ku ducaysto ayib ducada afaraad ee qur-aanka kusoo aroortay oo sheekhu uu soo guuriyey oo qofka muslimkana loo jeclaysanayo inuu ku ducaysto waxa weeyaan rabbana aatina fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasana wa cadaab annaar rabbana aatina fi dunya xasana waxaa ku ducaystay dadka saalixiinta ah allah subxaanaه wa wuxuu ka soo sheekeeyey dadku markay xajiyaan oo beytka alle subxaanaه wa ay tagaan inay dadku laba u kala baxayaan mid adduunye allah keligii weydiisanaya iyo mid allah subxaanaه wa tacaala adduun iyo aakhiraba weydiisanaya marka dadka wanaagsan waxa lagu yaqaano weeyaan allah jala wacala waxay leeyihin rabbanaa rabbiga now aatinaa fi dunya xasana aatinaa nasii fi dunya adduunyada dhexdeeda xasana nasii wanaag nasii xasanada dambi dhaaf bay noqon kartaa darajadaaba kor loo qaaday noqon kartaa camal wanaagsan in lagu waafajiyay noqon karta khaatimo wanaagsan in adduunyada lagu siiyo wa fi laakhirati xasana rabbiyowna sii aakhira dhexdeedana xasanana sii xasanada waxa weeyaan janna weeyaan ilaah inaad weydiisato waqinaa rabbiyow naga ilaali cadaaba annaari naarta cadaabteedana rabbiyow naga ilaali allah jala wacalaa markaa dadkaas buu ammaanay dad baa waxay odhanayaan rabbanaa aatinaa fi dunya wamaa lahu fi aakhirai min khlaaq qof dhan baa ducaysanaya maanta o dhan ilaahay maal buu weydiisan caruur buu weydiisanaya wax deynta inay ka baxduu weydiisanaya laakiin aakhiradii kama sheekeynayo alle subxaanaه watacaala waxba ma weydiisanayo looma bahna marka qofka muslimka ah ducadiisu waa inay u badnaataa ducada rabbana aatina fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnaar alle jala wacalaa wuxuu walaa-ika lahum nasiibu mima kasabuu wallahu sariicu lxisaab taasaa loo baahan yahay sidoo kale rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam anas bni malik oo khaadimkiisii ahaa wuxuu leeya kaana akharu ducaai nabiyi sal allahu alayhi waalihi wasalam allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba annar ducooyinka ugu badan ee rasuulku ku ducaysan jiray ilaan rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu ku dadaali jiray ducooyinka wax jamciya caawa ama maanta haddaad ku ducaysata rabbanaa aatina fi dunya xasana adduunyada waxaad ka rabtay oo dhan baad ilaahay weydiisatay wa fi laakhirati xasanatana aakhirada waxaad ka rabtay cadaabna waad ka magan gashay waqina cadaab marka ducada ugu badan ee rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam uu ku ducaysan jiray taas weeyaan ducada shanaad sheekhu wuxuu yidhi waa qofku inuu ku ducaysto samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir waa suurat lbaqara bay aayadana ku jirtaa suuradihii horena baqaray ku jirin samicnaa waan maqalnay waatacnaa waan ateecnay amarkaagii rabbiyow gufraanaka dambi dhaaf baan ku weydiisanaynaay rabbanaa rabbiga now wailayka almasiiru noqodka xaggaagu ahaaday xaggaagaa waan noqonaya dadka wanaagsan baa sidaa ku ducaysta qofka muslimkana alle subxaana wa tacaala waa inuu daacadiisa la yimaadaa qowlkiisa alle subxaana wa tacaala iyo amarkiisa inuu qaato qowlka alle subxaana wa tacaala marka lagugu dul akriyo oo aada dhegaysato waxaa la doonaya samicnaa waan maqalnay wa aطacnaa amarkaagana rabbiya waan qaadanay iyagoo sidaa ilaahay u ateecaya bay haddana dembi dhaaf sii weydiisteen ila qofka si kastoo u wanaagsanya waxbaa ka dheci kara adigoo wanaagsan oo toosan baa marmar sanbariid xagga ku dhacaysaayo ushaa kaa dhacaysa marka mar kasta waxaa la rabaa dembi dhaaf iyo tawba inaad raaciso ducadaada samicnaa waadacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ducada lixaad ee lagu ducaysanayay qur-aanka ku sugan waxa weeyaan qofka inuu yidhaahdo rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa rabbanaa walaa taxmil calayna israa kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih wacfu cana waqfir lana warxamna anta mowlaana fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qofka taana ku ducaysto weeyaan waa duca runtii aada iyo aada u wanaagsan rasuulkeena sal allahu alayhi wa wasalam labadan aayadood ee suurat lbaqara ugu dambeeya aada iyo aad buu ammaanay xadiis saxiixa oo alimaamu lbukhaari baa soo saaray rasuulka sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi man qara'a bilaayatayni min akhiri suurati lbaqara fii laylatin kafataahu labada aayadood ee ugu dambeeya suurat lbaqara qofkii akriya way kaafisaa habeenka way ku filanta wax kastay kaaga filanta xijaab bay kuu tahay xirsixir bay kuu tahay dhibaatoo dhan bay kaa kaafinaysaa kafataahu sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam marka qofku wuxuu leeyaha rabbanaa rabbigano laa tuaakhidna hanoo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaanno aw akطa'naa aan gafno rabbanaa rabbigano walaa taxmil calayna dusheena ha saarin isran wax culusoon qaadi karin maalan acmaal aanan karaynin oo aanan gudan karin rabbigo dusheenna ha saarin kamaa xamaltahu sidaad u saartay isriga cala aladiina min qablina kuwii naga horreeyey rabbanaa rabbiga now walaa tuxamilnaa rabbiyo ha xambaarin oo dusheenna ha saarin maa laa daaqata lanaa bihi waxaanan awoodinoo qaadi karin wacfu cannaa rabbiga noona cafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adiga mawlaanaa naasirunaa ah kii noo gargaarayay fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin nooga gargaar marka waa ducaa aad iyo aad u fiican rasuulkeena sala allahu alayhi waaalih wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi allah jala wacalaa wuxuu yidhi nacam ow qad facaltu waan sameeyey mu'miniinta markay sidaa ku ducaysteen oo ilaahay ay ka baryeen rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxaa loo waxyooday allah inuu yidhi qad facaltu haddaad sidaa ku ducaysato markaa oo aad tira rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna aayadaha aad akhrisood ku ducaysato allah subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalaya qad facaltu buu marka labadaas suuradood sidoo kale rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam fadligooda uu ka sheekeeyey xadiid saxiixa oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam laga warinayo wuxuu yihi xadiidka alimaamu axmed baa soo saaray iyo alxaakim bayhaqina sidoo kale majmac azawaaid buu kusoo saaray waana xadiid saxiixa weeyaan wuxuu yihi uctiitu khawaatima suurati اlbaqara min beyti kanzin min taxti اlcarshi lam yucطahuna nabiyu qablii marka suurat اlbaqara aayadaha ugu dambeeya guri markaa jannada ku yaalla oo carshiga hoostiisa ku yaalla ayaa laga siiyey buu yihi laga soo siiyey aayadahana lama siinin nebi uga horreeyey lama siinin labada aayadood qofka muslimka markaa ha xifdiyo oo ha ku dadaalo oo ha isku xisixiro oo ha ku ducaysto waa duco runtii aada iyo aada u fiican oon laga maarmi karin sidaasuu markaa sheekhu soo guuriyey ah, ayib ducada waa ducadii lixaad weeyaan ducada toddobaad ee qofka muslimka la doonaya inuu ku ducaysto waxa weeyaan inuu yidhaahdo rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab wa suurat aali cimraan bay ku jirtaa ducada rabbanaa rabbiganow laa tuziq quluubana quluubteenna ha leexinin azayqu waxay leeyihin almaylu weeyaan can alistiqaama walinxiraaf can ilxaq ilaahow qalbigeenna xaqa ha ka leexinin bacda id hadaytanaa markaad hanuuniso kadib wahab lanaa min ladunka rabbiyow xaggaaga naga sii raxmata naxariis innaka anta alwahaab innaka anta adiga rabbiyow alwahaabu allaha raxmada bixiya tahay alwahaab waa min asmaa اllahi jala wacala min asmaa اllahi tacaala alxusna bay ku jirtaayo ilaahay lagu baryo siduu alla yihi walilaahi alasmaa اlxusna fadcuuhu biha ayaan soo marnay ducadaana markaa waxay ku jirtaa suurat al cimraan waa duca runtii aada iyo aada u fiican ilan quluubta waxaa la doonayaa in la ilaaliyo qalbigaaga qofka muslimka ah inaad alle subxaana wa tacaala ka barido qalbigaaga ilaahay inuusan leexin taana waxaa ku ducaystay alraasikuun dadka lagu magacaabo alraasikuuna fi lcilmi kuwa alle subxaanahu watacaala cilmiga uu siiyey cilmiga badan leh ee ilaahay garanaya ee ilaahay aqoonsan bay waxay ku ducaystaan wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna rabbanaa laa tusi quluubana bacda hadaytana sidaasay ku ducaysanayaan marka qalbiga waxaa weeyaan waa in la ilaaliyo rasuulkeenna salى اllahu alayhi waalihi wasalam wuxuu badin jiray inuu allah subxaana wa tacaala in badan ka baryo inuu qalbigiisa diinta ku sugo wuxuu odhan jiray yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik sidoo kale wuxuu ku ducaysan jiray allahuma yaa musarifa alquluubi sarif quluubana calaa taacatik ilaahu quluubteenna daacadaada usoo leexi ilaa qalbiga marmar bay daacadu ku adag tahay oo ka leexanaya salaadii baa kugu adkaan adkaartii baa kugu adkaanaysa soonkii baa kugu adkaan xajkii adigoo maal haysta lagaa leexinaya marka ducadaas rasuulkeena aada buu u badin jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik buu ku ducaysan jiray waayo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam axaadiid badan wuxuu sheegay ku sheegay axaadiid badan uu ku sheegay in qalbiga uu ku jiro markaa bayna asbucayni min asaabic araxmaan alle subxaanahu wa tacaala farihiisa dhexdooda inuu ku jiro laba farood yuqalibuhaa kayfa yashaa marka alle subxaana wa tacaala uu gedgediyo marka alle subxaana wa tacaala in badan aan ka barinno inaan markaa qalbigeenna alle subxaana wa tacaala uu noo ilaaliyo ducadaana markaa suuradda ay ku jirtaayo qofka muslimka ku dadaalo ha ka faa'iidaysto ducada sideedaad ee soo aroortay ee qur-aanka ku soo aroortay oo la doonayo in lagu ducaysto waxa weeyaan rabbanaa inana aamanaa faaqfir lanaa dunuubana waqina cadaab annaar rabbanaa rabbigano inana aamana waan rumaynay annagu rabbaan rumaynay ama adigaan ku rumaynay aamanaaka yaa rabbanaa fakfir lanaa noo dembi dhaaf oo dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf waqinaa cadaaba annaar cadaabtana naga ilaali dadka wanaagsan baa sidaa ku ducaysa sidoo kale alla jala wacalaa wuxuu tilmaamay aladiina yaquuluuna rabbana inana aamana faغfir lana dunuubana waqina cadaaba الnaar wuxuu ka soo sheekeeyey dadka waxyaabaha la jeclaysiiyey zuyina linnaasi xub shahawaati min الnisa wاlbaniin wاlqanaatiir اlmuqanطara min اdahabi wاlfida wاlkhayl اlmusawama kadib alle waa kan yihi qul aunabiukum bkhayri min dalikum janaatin tajri min taxtiha اlanhaar khaalidiina fiiha wmasaakiina طayiba kadibna alle jala wacala wuxuu yihi waladiina yaquuluuna jannadaas waxaa markaa helaya aladiina yaquuluuna rabbana inana aamana fakfir lana dunuubana waqina cadaaba annaar alsaabiriina wاsaadiqiina wاlqaanitiina sifaadkoodu sii sheegay allah subxaanaه wa tacaala marka ducadaana waa duco aada iyo aada u fiican oo la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto oo uusan moogaanin sifaadka muslimiintana waxaa ka mid iyo mu'miniinta inay alle subxaanaه wa tacaala u qiraan inay rumaysan yihiin waa kaa odhanaya inana aamana faغfir lana dunuubana waqina cadaaba الnaar ducada sagaalaad ee qur-aanka kusoo aroortay waxaa ka mid ah inuu qofka ku ducayso rabbi hablii min ladunka duriyata طayiba inaka samiicu ducaa dacwadan iyo baryadan waxaa ku ducaystay nabiy zakariya baa ku ducaystay zakariya markuu arkay alle subxaanaه wa tacaala maryam siduu u barakeeyey oo alle subxaanaه wa tacaala inuu quudinayo raashin siinayo buu allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka baryay duriye wanaagsan hunaalika dacaa zakariya rabba qaala rabbi hablii rabbi rabbigayo hablii isii min ladunka xaggaaga duriyatan طayiba duriye wanaagsan rabbiyo isii allah subxaanah wa tacaala marka marka la baryayo waxaa la rabaa in la weydiiso duriye wanaagsan qofka inuusan dhihin ilaahow ilmo isii caruurtii baa ka daahaysa inuu yidhaahdo rabbiyow caruur un kaliya isii waa in lagu diraa dura lagu daraa duriya طayiba sida nabiy llaahi zakariya uu ku ducaystay inaka samiicu samiicu ducaa adigaa ducooyinka rabbiyow aqbale eh, marka wuxuu yihi rabbiyo owlaadisii waa laga aqbalay alle subxaanaه wa tacaala siduu tilmaamay markiiba yaxya la siiyey fanaadathu اlmalaa'ikaةu wahuwa qaa'imu yusalli fi اlmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqa ilaahay wuxuu kuugu bishaaraynaya isagoo tukanaya oo salaad ku jira bal nabiy llahi zakariya fiiri qofka muslimka ilaahay haddaad wax weydiisanayso waa inaad caabid noqotaa waktiyo fiican aada kacdaa wakti fiican ilaahay aad ka baridaa salaad buu ku jiray oo tukanayay bishaaradii markaasi u timid ilaahay buu bariyey kadibna bishaaradii waa la siiyey qaa'imu yusallii fi lmixraab ana allaha yubashiruka biyaxyaa alle subxaana wa yaxyu siiyey taasaa la doonayaa markaa qofka muslimkana dacwada waa laga aqbalaa sidaan soo sheegnay qofka muslimka baryadiisa waa laga aqbalaya baryadaada bilaash dhici mayso in marka laga aqbalo in lagu digdhigo iyo in balaayo lagaaga xijaabo unbay markaa noqonaysaan allahna subxaana wa tacaala waxaad ka malayso uu addoonkiisa u yahay ilaahay haddaad khayr ka rajayso waxaad ka barida baridayna aada malayso inuu ku siinayo allah wuu ku siinaya rasuulkeena sal allahu alayhi waali wasalam wuxuu yihi xadiid lqudsigii allah wuxuu yihi ana cinda danni cabdii bi wa ana macahu id dacaan addoonkayga waxuu iga malaysaan u ahay maciisaan ahay markuu i baryayana waan la joogaayo ducadiisa waan aqbalayaa marka taasaa la doonayaa in alle subxaanahu watacaala la baryo wakti fiicanna markaa la baryo ducooyinka wanaagsan ee qur-aanka kusoo arooranay sidoo kale laga faa'iidaysto ducada tobanaad ee qur-aanka kusoo aroortay ee sheekhu uu soo guuriyey waxa weeyaan qofka inuu ku ducayso rabbanaa aamanaa bimaa anzalta watabacna arasuul faktubnaa maca ashaahidiin ducada waxaa ku ducaystay alxawaariyuun nimanka lagu magacaabee waa raggii nebiyullaahi ciisa raacay weeyaan xawaarigu waxay leeyiin alabyad alkhaalis albayaad waxaa weeyaan qofka cad ee aadka iyo aadka u cad baa lagu magacaaba xawaari waa kuwii markaa nebiyullaahi ciisa raacay markii ciise yahuudda ay ku kufriyeen oo ay diideen falama axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaari ila اllah wuxuu yihi yaa ii gargaaraya markii la diiday nebiyullaahi ciisa raggaana soo baxay xawaariyiinta lagu magacaabo iyagaa raacay qaala alxawaariyuun aamana biاllahi washhad biana muslimuun annagaa ku raacnay marka sidoo kalena waxaad qabtaa inaan muslimiin nahay kadibna way ducaysteen waxay yidhaahdeen rabbanaa aamana rabbiyo waxaan rumaynay bima anzalta waxaad soo dejisay watabacna rasuul rasuulkana waan raacnay nabiyullaahi ciisa ee faktubnaa maca shaahidiin waxaad na qortaay oo naga dhigtaa nagu dar maca shaahidiina kuwa markaa markhaati kacaya yowma alqiyaama kuwaas nagu dar oo alle subxaanaه watacaala markaa eh, shaahidiinta ku daraya ummadahoo dhan bay markaa markhaati u noqonayaan bal fiiri waxay alle subxaanaه watacaala weydiisteen ayb ducadana waa markaa duco aada iyo aada u wanaagsan oo la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto waxaad garanaysaa markaa laga qaadanaya ahluliimaan dadka iimaanka alle subxaanaه watacaala markuu siiyo waxay ku dadaan baryadiisii ilahay inay barya taasay ku dadaalaan sidoo kale siday ugu dadaalayeen xawaariyiintan inay maca ciisa calayhi salaam inay noqdaan siday ugu dadaaleen baa markaa ducada iyo aayadda laga qaadanaya maxaa yeelay ambiyadoo la raaco oo jidkoodii la qaato oo loo gargaaro waxaa ku jira khayr idunya waalaakhira khayrka adduunyada iyo midka aakhiraha ku jiro alle subxaanah watacaala adduunyadana wuu guul buu ku siinaya ambiyada haddaad raacdo aakhirana macoodu kaa dhigaya jannadu ku geenaya ducada kow iyo tobanaad ee la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto waxa weeyaan rabbana qfir lana dunuubana waisraafana fii amrina wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin taa inuu qofka ku ducaysto rabbana qfir lana rabbiya noo dhaaf dunuubana dunuubteenna waisraafana iyo xadgudubkeenna fii amrina amarkeenaan ku xadgudubnay rabbiyo noo dhaaf intaasoo dhan wahabbit aqdaamana rabbiyo markaa lugaheenna iyo gumudaheennana sub waa jihaadka marka lagu jiro weeyaan wansurnaa rabbiyo nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriin gaaladana rabbiyo nooga gargaar sidaasay markaa ku ducaysteen waa ambiyadii markaa eh, aan idhaahdo culimmadii markaa raacday weeyaan ambiyada raacday oo la dagaalamaysay ba alle subxaanaه wa waxay ka baryeen dembiyadooda alle subxaanaه wa tacaala inuu dhaafo israafana fii amrina waxa weeyaan waa kabaairta iyo xaqa alle subxaanaه wa waxa ay ka gaabiyeen bay leeyihiin xaqi ilaahay baan ka gaabinay oo rusushii siday xaqooda u ahaa in loo gargaarana umaanan gargaarini rabbiyow dembigeenna dhaaf bay leeyihin rabbana qfir lana dunuubana waisraafana fii amrina whabbit aqdaamana wansurna cala alqowmi اlkafir aayadaha waxa weeyaan suurat al cimraan ku jira allah jala wacala wuxuu ka soo sheekeeyey dad badan oo markaa culimo ahaa oo ambiyada u gargaaray wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir badanaa buu yihi alle subxaana wa tacaala min nabiyin nebi oo qaatala macahu ay la dagaalameen ribiyuuna kaiir culimo badan ay la dagaalameen famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili اllah famaa wahanuu maynan daciifin oo la daciifin limaa asaabahum fii sabiili اllah waxaa jidka alle subxaana wa tacaala kusoo gaaray oo dhibaato ah wamaa dacufuu maynan daciifin wama stakaanuu maynan isdhiibin wallahu yuxibu saabiriin allahna subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay kuwa jidkiisa ku sabra maxay sameeyeen marka iyagoo la socda ambiyadii oo la dagaalamaya dhibkii soo gaaray oo dhan way u subreen wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu qowlkooda wuxuu ahaa uun inay ku ducaystaan rabbana fir lanaa dunuubana waisraafana fii amrina wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qofka muslimka waxaa la doonaya marka ducada aadka iyo aadka u wanaagsan oo dadkii markaa ambiyada raacay ee la socday ribiga sidoo kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa jamaaca ribiyuuna kaiir dad badan jamaaco badan ba ambiyada la socotay oo markaa la dagaalamaysay qaatala qutilana waa la akriyaa ducadana markaa waa duco aad iyo aad wanaagsano ilaahay markaa lagu baryo dadka wanaagsan ee saalixiinta ah ama culimmadaa dheh ama jamaacada badan ee ambiyada la socotay ee markaa ku ducaysteen weeyaan ducada labiiyo tobanaad ee qur-aanka ku sugan ee qofka muslimka la doonayo inuu ku duceysto waxa weeyaan ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار رب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاad ducadaana markaa suuraة البqرة ayay ku jirtaa qofka muslimkana waxaa la doonaya aayadaha inuu ku ducaysto rabbanaa maa khalaqta hada baطila rabbiga now maadan u uumin samaawaadka alcimraan alcimraan bay ku jirtaa alcimraan bay ku jirtaa rabbanaa maa khalaqta hada baila waa aayadaha ugu dambeeya waxaa weeyaan alcimraan ina fii khalqi samaawaati alle wuxuu kasoo sheekeeyey ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqacuuda wcalى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlأrض awalan sifadooda waxa weeyaan samaawaadkan alle uu uumay bay markaa eegayaan dhulkan alle uu sameeyey bay eegayaan markaasaa waxay leeyihin rabbanaa rabbiga now maa khalaqta hada baطila arrinkan maa khalaqta haada kan maadan u uumin baطilan baailnimo umaadan u uumine subxaanaka nasahnaantaade faqinaa cadaab annaar rabbiyow naarta cadaabteeda naga ilaali rabbanaa inaka man tudkil innaara rabbiyow man tudkhil innaara qofkaad geliso naar faqad akhzaytahu waad hoojisay wamaa lildaalimiina daalimiintan uma sugnaanin min ansaarin qof u gargaara rabbanaa rabbiga now inanaa samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqayo yunaadi liliimaani dadka iimaan ugu yeeraya an aaminuu buu odhanayaa aaminuu rabbakum birabbikum rabbigiina rumeeya buu ku dhawaaqayaa oo fa aamanaa waa rasuulkii weeyaan waan waan rumaynay rabbanaa rabbiganow fakfir lanaa dunuubanaa dembigeenna noo dhaaf wakafir cannaa ilaahu markaa dabool oo naga tirtir sayi'aatinaa xumaa xumaanyaalkeennana rabbi ou naga tirtir watawafanaa rabbi ouna oofso maca alabraari kuwa baariyaasha ama cooda rabbiyo naafso atawasuc fii ficli اlkhayri waa dadka khayrka ku dadaala weeyaan abraarta kuwaasa lagu magacaabo rabbanaa rabbigana waatinaa nasiimaa wacatana waxaad u yaboohday calaa rasuulika rusushaada dushooda oo ah nasri iyo gargaar walaa tuqsinaa rabbigana hana hoojin yowma alqiyaama maalin maalinta qiyaamada inaka adiga laa tuklif rabbiyow ballanta ma khilaaftide ducadana marka waa ducayaa badan weeyaan oo la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto waxaa jira xadiid saxiixa oo ibn xibbaan uu soo saaray fii saxiixihi asheikh alalbanina wuu saxiixiyey fii silsilat aaxaadiid asaxiixa fii silsilat axaadiid asaxiixa ayuu markaa ku saxiixiyey juska koowaad xadiidka boqol iyo lix rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ibnu cumar baa xadiidka ka warinaya wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid aan ah caaisha u nimid liummina asidiiqa binti sidiiq radia allahu canha akbiriina biacjabi shayin ra min rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam baan ku niri waxa ugu yaabka badnaa rasuulka ku aragtay nooshe hooyoy sidaasay ku yidhaahdeen ibnu cumar fasakatat way aamustayo uma qaalat waxay tidhi lamaa kaana laylata min allayaali habeen habeenada ka mida ah, baa qaala rasuulku wuxuu yidhi yaa caaisha dariinii atacabadu alleylata lirabbi caaishay iga fogow caaw waxaan rabaa rabbiga inaan caabudo qultu waxaan idhi bay tihi caaisha wallaahi inii la uxibu qurbaka wa uxibu maa yasuruka caaisha rasuulka allow caaisha odhanaysa waxaan jeclahay inaan marka kuu dhawaado iyo wax ku farxgeliya ayaan jeclahay qaalat waxay tidhi faqaama rasuulku u istaagayo fatatahara waysuu qaatay uma qaama yusallii markaasuu istaagay isagoo tukanaya qaalat caaisha waxay tidhi falam yazal yabkii xataa balla xijrahu rasuulka sal allahu alayh wasalam kama zuulin inuu oynayo ilaa markaa dhabtiisii oo dhan baa qoysay qaalat waxay tihi wa kaana jaalisan rasuulku wuu fadhiyayo falam yazal yabki xataa balla lixyatahu haddana siduu u oynayay garkiisii oo dhan baa markaa qoyay qaalat uma bakaa rasuulku wuu ooyey falam yazal yabki xataa balla alard dhulkii oo dhan baa qoyay haddana siduu u oynayay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam allahu mustacaan fajaءa bilaalu bilaal baa yimidoo yudinuhu bisalaati isagoo salaadii rasuulka sal allahu alayh wasalam oweysiinaya salaadii inay soo gashay falamaa ra'aahu yabkii markuu arkay rasuulku oynaya bilaal qaala wuxuu yihi yaa rasuula allahi lima tabkii rasuulka allah maxaad u oynaysaa waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa taأhar adigoo lagu dhaafay dembigii hore iyo kii dambe qaala wuxuu yihi afalaa akuuna cabda shakuura miyaanan noqonaynin addoon shukri badan laqad nasalat calaya leyla aayatun caaw waxaa igu soo degtay buu yidhi oo lagu soo dejiyey aayatun aayad weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha halaag wuxuu u sugnaaday qof markaa akhriyey oo aanan markaa ku fikirin aayadaha waa wax la yaabla weeyaan aayadaha markaa waxa weeyaan aayadahan hadda aan akrinay ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrdi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqacuuda wclى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlأrd rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar rabbana inaka man tudkil الnaara faqad akhzayta wma lilظaalimiina min ansaar rabbana inana samicna munaadiya yunaadi lilإimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbana faغfir lana dunuubana wakafir cana sayi'aatina wtwafana maca alabraar rabbana waatina ma wacadtana clى rasulika wla tuxzina ywma alqiyaama inaka laa tuklifu lmiicaad sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam waa ayada markaa qofka muslimka la doonayo inuu ku ducaysto markuu akrinayana uu ku fikiro sidaas uu yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam ducada labaiyo iyo tobanaa saddex iyo tobanaad ee kusoo aroortay qur-aanka la doonayay qofka muslimka inuu ku ducaysto waxa weeyaan rabbanaa aamanaa faktubnaa maca shaahidiin rabbanaa rabbiga now aamanaa waan rumaynay rabbi baan rumaynay ambiyada soo dirtay baan markaa rumaynay ee faktubnaa maca shaahidiin waxaadna qortaa markaa oo nagu dartaa kuwa markhaatiyaasha nagu dar ee shuhadada yowma alqiyaama noqonaya ee ambiyadii markaa u markhaati kacayay qoomkoodii inay u yimaadeen oy gaarsiiyeen qaarkoodna ay beeniyeen qaarkoodna ay rumeeyeen ayib aayaddaa waxay ku jirtaa suurat almaa-iday ku jirtaa ducada afar iyo tobanaad ee soo aroortay ee qofka muslimka la doonayo inuu ku duceysto waxa weeyaan ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربgano ظلمنا أنفسنا نفyaalkeenaan dulminay وإن لم تغفir لنا haddaanad noo dambi dhaafin وترحمna aadan noo نaxariisan لanakuunana waxaan ahaanaynaa min الkhاasiriina kuwa khasaara ducada waxaa ku ducaystay fi suuraة الأعراaf ku jirta waxaa ku ducaystay abuna aadam iyo xawaa baa ku ducaystay alle subxaanahu watacaala amarkiisii markay khilaafeen oo markaa jannadii laga saaray bay allah subxaanahu tacaala ka baryeen in markaa dembigooda uu dhaafo uuna u naxariisto hadduunan alle subxaanahu tacaala sidaa samayna min alkhaasiriina bay markaa ka mid noqonayaan nabiyullaahi aadam waxa weeyaan alle subxaanahu watacaala buu u noqday ثم اjtabaahu ربه fataaba عليه wahadaa qofkii aabbihii ku daysadana waxa weeyaan dhib lamuusan imaanin waman yushaabih abahu famaa dalam qofkii dembi ku dhaca ee ilaaha usoo noqdee barya dembigana ka toobadkeena alle subxaanaه wa tacaala wuu ka aqbalayaa sidaasay markaa ku ducaysteen waa duco la doonayo qofka muslimka markaa inuu ku dadaalo ducada waxaa laga faa'iidaysanaa qofka markuu ducaysanayo inuu horta marka hore qiro dembiga uu galay waxay yidhaahdeen rabbanaa dalamna anfusanaa nafteennii baan dulminay ilaan qofka dembi markuu gelayo naftiisu dulminaya naftaadii baa dulmisay lama rabo dulmiga ma aha dadkoo la dulmiyo haddaa waxaa jira dad naftooda dulmiya dembigaa markaa inaad marka hore qirto inaad naftaada dulmisay sidoo kale inaad magacyada ilaahay ku tawasusho oo aad ku ducaysato rabbanaa dalamna rabbi rabbi rabbi bay baryeen rabbanaa dalamna anfusana marka waa duca runtii aada iyo aad u fadli badan oo la doonayo in lagu ducaysto oo aan la hilmaamin ducada shan iyo tobanaad ee qur-aanka kusoo aroortay ee la doonayo in lagu ducaysto waxa weeyaan rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi alظaalimiin rabbanaa rabbiga now laa tajcalnaa hanaga yeelin rabbiyow maca alqowmi alظaalimiin qowm aalimiina macooda inaan macooga noqono dulmigay samaynayaan markaa la qaybsanno xaqdarraday ku socdaan inaan ku taageerno inaan la fariisanno waxyaabahay ku jiraan la qaybsanno rabbi yow daalimiin markaa macooda ha naga dhigin ilaan daalimka haddaad u gargaarto adigana dembigaad qayb ka leedahay soomaa aayaddaana waxay ku jirta suurat alcaraaf allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaar qaluu rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin ahlu naar markay arkaan asxaabu lcaraaf ahlu naar markay fiiriyaan iyo waxa haysta iyo sida loo cadaabayo baa waxay leeyihin rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin ilaahu kuwaan macooda hanaga dhigin adigana qof markaad aragto dulmi samaynaya oo dadka dhibaya oo cadaabaya oo xaqdarro ku socda oo aanan marna markaa khayr ku dhex jirin iyo cadaalad waxaa la doonaya inaad ku ducaysato rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin sida marka asxaabu lacraaf ay ugu ducaysteen ducada lix iyo tobanaad ee la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto waxa weeyaan inuu yidhaahdo allahuma anta waliyuna faغfir lana warxamna wa anta khayru اlgaafiriin waktub lana fi hadihi اdunya xasana wa fi اlaakhira ayib dacwadan waxa weeyaan min dacwaati muusa nabiy llaahi muusa uu ku duceysta weeyaan qisada nabiy llaahi muusa qur ku badan tahay oo in badan bay kusoo aroortay marka waa kuwa yidhi anta waliyunaa fakfir lana warxamna wa anta khayru lgaafiriin sheekhu marka wuxuu ka hormariyey allahuma uu ka hormariyey laakiin qur anta waliyunaa faqfir lanaa warxamnaa ba markaa ku sugan qur-aankoo markaa ku taallaa fii suurati alcaraaf allahuma allow anta waliyunaa naasirunaa baa tahay kii noo gargaarayay faqfir lanaa ilaahu dembigeenna dhaaf warxamnaa oo noo naxariiso wa anta khayru lgaafiriina kuwa markaa dembiyada daboola kan ugu khayrka badan baa tahay cid kastoo markaa dadkao dhan dembiga ma dhaafaan keligaagaa dhaafa adigaana ugu khayr badan ee markaa noona naxariiso dembigeennana noo dhaaf waktub lanaa rabbiyow noo qor fii haadihi اdunyaa oo noo qadir fii haadihi اdunyaa adduunyadan dhexdeeda xasanatan wanaag waxay la mid tahay rabbanaa aatina fi dunya xasana waktub lanaa ay aatinaa oo kale waktub lanaa rabbiyow noo qor fii haadihi اdunyaa adduunyadan dhexdeeda xasano wanaag camal fiican inaan samayno tawbo inaan la imaano rasuulkii sal allahu calayh wasalam inaan raacno ilaahu adduunyadana markaa sidaa naga yeel oo muslimiin muminiin aan noqonno wa fi laaakhirati aakhiro dhexdeedana xasanana sii weeyaan oo noo qor oo lagu fasiro badanaa jannadii inay tahay ayib arrimahaas dhan markaa waxa weeyaan waa ducooyin qur-aanka ku sugan oo la doonaya markaa inayna ku dhaafin mar kastoo ducaysanayso ma waayeysid markaa duca inaad kasoo qaadato qur-aanka ama sunnada rasuulka sala allahu alayhi waaalihi wasalam ducooyinka waxaa laga qaadanaya qur-aanka qofka muslimka yambaqii lidaaci an yaktaara fii ducaa'ihi lirabbihi tabaaraka wa tacaala qofka markuu alle subxaana wa tacaala uu baryayo inuu alfaada ugu wanaagsan uu ku ducaysto damaairta hataa markuu isticmaalayo anta inuu isticmaalaa culammadu wanaagsan bay leeyihiin markuu asmaa lxusnaa ku tawasulayo anta waliyuna anta rabbuna sida ay hadda ku ducaysteen marka qowma muusa siday ku ducaysteen iyo laba muusa eh, calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam ducada toddobiyo tobanaad ah ee qofka muslimka uu ku ducaysanayo waxa weeyaan qur-aankana ku sugan oo uu ku ducaysan karo xasbiya allah laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rab lcarshi اlcadiim xasbiya allah ay kaafiini rabbi min jamiici ma ahamani xasbi xasbiya allah allah igu filan laa ilaaha ilaa hu alle xaq lagu caabudo ma jiro ilaa hu isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay wa huwa rabu lcarshi اlcadiim wa huwa allana rabu lcarshi اlcadiimi carshigii weynaa rabbigiisii weeyaan ducadaana marka waxay ka mid tahay ducooyinka markaa wanaagsan ee qofka muslimka uu ku ducaysanayo waana ducooyinkii rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam la amray faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi اlcadiim waa suurat marka atawba aayadda ugu dambaysa weeyaan hadday gaaladu kaa jeestaan oo warkaada maqli waayaan oo ay ku diidaan oo ay kula dagaalamaan nebi maxamedow waxaa tidhaahdaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam xasbiya allahu laa ilaaha illaa huu calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim ducadaana way fadli badan tahay rasuulkeenana sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiis saxiixa oo markaa uu soo saaray ibnu sunni fii camal اlyowmi wاleyla kitaabka lagu magacaabo waa kitaab markaa ducooyin badan buu kusoo guuriyey sheekh ibnu sunni raxmat ullahi tacaala calayhi waana xadiid saxiix oo markaa xasan waxaa ka dhigay saliim alhilaali kitaabkaasuu takhriijiyey fii camali yowm wleyla takhriij buu sameeyey xadiidkana markaa xasan buu ka dhigay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiidkaas abu dardaa baa warinaya man qaala fii kuli yowmin qofka yidhaahda maalin kasta xiina yusbixu markuu subaxaysto wa xiina yumsi iyo markuu galabaysto xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim sabca maraatin toddoba jeer qofka hadduu yidhaahdo kafaahu allahu tacaala alle wuxuu ka kaafiyaa maa ahamahu waxa dhiba ee wareeriya ee qalbigiisa dhibo min mri dunyaa adduunyada amarkeeda arrimaha adduunyada waxa murjinayo dhan waalaakhira iyo arrimaha aakhiro waxa murjinaya ilaan qofka marmar aakhiruu ka fikiraya adduunkii waxaa jira waxyaaba ku murjinaya ilmihii baad markaa ka fikiraysaa maalkii baad ka fikiraysaa amnigii iyo nabadgelyadii baa marmar laga fikiri oo waxaa la odhan talo dagaal baa dhici doonaa nabad ma la heli doonaa maalkii baad ka fikiraysaa aada dirsatay talow gaarigii nabad ma ku iman doonaa doontii ma iman doontaa diyaaraddii ma soo degi doontaa ma dhexda lagu qabsan doonaa waxyaabaha uu ka fikirayo dhan qofka alle subxaanahu wa tacaala uu ka kafinaya toddoba jeer wuxuu odhanayaa xasbiya allah faqul ma odhanayo xasbiya allahu laa ilaaha illaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim alle subxaanahu wa tacaala uu ka kaafinaya waxyaabaha murjiya adduunyada iyo aakhiradan waxaa laga yaabaa qofka qabrigaad ka fikiraysaa marmar talo maxaa kugu qabsan doona aakhirey xisaabtiibaad ka fikeri talo ma dulmi baad la tegi doontaayo alle subxaana wa tacaala hortiisa waa lagu qabsan doonaa dembiyadii aada samaysay ma lagu dhaafi doonaa mase waa lagugu qabsan doonaa waad ka fikiraysaa marka ducada ah lagu ducaysto xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi اlcaiim darsigeeni caawana ah intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى alihi وaصxaabihi aجmaciin